bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة <clears throat> والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiira waxa aynu ku guda jirnay alqaacidaة الأulى waxaa qaacidadaasi ay tilmaamaysay alumuuru bmaqaasidiha waxaynu soo qaadanay tacriifka mufradaadka iyo ereyada ay ka kooban tahay qaacidadu adiladeedana waynu soo qaadanay tadbiiqaadkeeda iyo tusaalayaasheedana wax ka mida baynu soo aragnay waxaynu ku guda jirnay aqhraadu niya ujeeddooyinka niyada laga leeyahay waxaana ugu muhiimsan sidaa aynu soo aragnay baa afar arrimood shaqada koowaadee niyadu ay qabataa waxa weeye tamyiizu lmaqsuudi bilcamal in la sooco cidda camalka loola jeedo qodobka labaad ee niyadu ay qabataa waa tamyiizu alcaadaati can alcibaadaat caadooyinka ayay ka socdaa cibaadooyinka yacni maxaa cibaadaah maxaase caada ah niyada ayaa kala saarta waxaa kalooynu soo aragnay shaqada saddexaad ee ay qabataa inay tahay tamyiizu rutabi alcibaadaat cibaadooyinka darajooyinkooda iyo sida ay kala yihiin inay kala saarto oo cibaadadii ma faral baa ma sunna haddii ay faral tahay ma mid lagu nadrayba ma mid xilligeedii la taagan yahaybaa mise waa mid la qallaynayo haddii ay sunno tahay maraatiba mise waa nafli mutlaqa niyada ayaa lagu kala saaraa qodobka afraad baynu maanta ka bilaabi doonnaa biidn illaah raabican qodobka afraad ama ujeeddada afraad ee niyada loo keenaa waxa weeye taxwiilu alcaadaati ilaa taxwiilu alcaadaati ilaa cibaadaatin caadooyinkii iyo waxyaabihii iska caadiga ahaa oo ay u beddelayso ilaa cibaadaatin cibaadooyina ajar laga helo macnuhu maaha in la leeyahay shaygii caadiga ahaa ayaa cibaado mustaqil oo madax bannaan noqonaya macnuhu ma aha waxaa looga jeedaa shay asal ahaan caadiyan loo samayn jiray baa haddii niyada la wanaajiyo ajar laga helaya wadaalika arrinkaasna waxa uu ku imanayaa ana alacmaala almubaaxa camallada mubaaxa ah idaa nawaa haddii uu ula niyoodo bihaa acmaasha ashaksu qofku an takuuna inay noqoto acmaashaasi wasiilatan waddo uu ku gaadhayo limaa umira bihi sharcan wixii sharci ahaan la amray aw nawa ama acmaashii mubaaxa ahayd baa waxa uu ula niyooday bihaa yacni acmaashii baa loo jeedaaye alkhayra wanaag fa innahu qofkaa yu'jaru calayhaa waa lagu ajarsinayaayo waa laga abaalmarinayaa niyadaa wanaagsan waidaa lam yakun lahu haddii qofkii aanay u sugnaanin bidaalika camalkaa mubaaxa ah ee uu samaynayo niyatun saalixatun niyo wanaagsani haddaanay markaa oolin oo aanu niyoonin wanaagna aanu ula niyoon lam yu'jar calayhaa laga ajar siin maayo marka macnuhu waxa weeye acmaashii ama camalladii mubaaxa ahaa mubaaxna waxaa looga jeedaa ficluhaa wa tarkuhaa sawaa inuu sameeyo iyo inuu iska daayaa isku mid bay ahayd sharcan oo haddii uu sameeyena ajarka muu helay haddii uu ka tagana dee kumuu dembaabay camallada noocaas ahi haddii qofku marka uu camalkaas samaynayo uu u ictiqaado ama niyada iyo qalbiga uu ku qabto in camalkaasi uu u noqdo wasiile iyo waddo uu ku gaadhayo wixii sharcigu amray wixii sharcigu uu ka doonayey ayuu uga dhiganayaa wax ka caawiya camalkan mubaaxa ah amaba shay sharcigu uu amray kuma gaadhaye e khayr iyo wanaagun buu ula jeedaa uun khayr iyo wanaagun buu camalkan mubaaxa ah samayntiisa uga jeeday marka waa laga ajar niyadaa wanaagsan buu ajar ku helayaa haddii laakiin aanu niyoonin waxa weeye wax dee qalbiga aanu markaa wa ku haynin wanaaga camalkan markii uu qabanayey niyana aanay jirin camalkaa uu qabtay dee wuxuu ku baaqi ahaanayaa mubaaxnimadiisi wax ajaro uu ka helayaana ma jirto marka wuxu uhi wadaalika arrinkaasi waxa weeye ana alacmaala almubaaxa camalladii mubaaxa ahayd idaa nawaa haddii uu ula niyoodo bihaa acmaasha ashaksu qofku an takuuna inay noqoto acmaashaasi wasiilatan mid wadda oo uu ku gaadhayo limaa umira bihi sharcan wixii sharci ahaan la faray haddii ujeeddada camalka mubaaxa uu samaynaya ay taa tahay aw nawaa biha alkhayra ama khayrun buu ula niyooday fa innahu isaga yu'jaru calayha waa laga abaalinayaa wain lam yakun lahu haddii aanay ugu sugnayn bidaalika camalkaa mubaaxa uu sameeyey niyatun saalixatun niyo wanaagsan oo ah wixii lagu amray aad ku gaadhid ama khayrba aad ka heshid lam yu'jar calayha laga ajarsiin maayo dee kuna dembaabi maayo hadda garo ila marka horeba camalkani caadi buu ahaa camal iska caadi oo mubaaxa ayuu ahaayo niyadiisu inay wanaagsanaatay unbuu ajarka ku helay haddii niyadii uu la iman waayo dee mubaaxnimadii ku baaqi yahayo waxa weeye wax ajaraa iyo wax ciqaabi toona ka dhalan mayso walidaalika arrintaa waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minaha waxaa ka mida tusaalayaasha waxa weeye arrinkaa ah niyadii in camalkii caadiga ahaa ay cibaado ka dhigi karto waxaa u tusaalaha alakl washurbu wannowm waa cunistii iyo cabiddii iyo seexashadii waa saddex arrimoodoo iska caadiya waa tusaale un way badan yihin dee waxyaabaha tusaale loo soo qaadan karee haddaba famanna waa qofka niyooda attaqawii biha inuu arrimahan ugu xoogaysto oo ugu awoodaysto calaa taacati illaahi tacaala taacada ilaahay oo cuntadan uu cunayo iyo biyahan uu cabbayo iyo hurdadan uu seexanayo ujeeddadiisu waxa weeye uu u samaynayaa cibaadaadka ugu xoogayso oo tabar u hel usiiba calaa dalika marka arrintaa waa laga abaalmarinaya wa ilaa haddii niyadiisu aanay ahayn cibaadaadka ugu xoogayso fahiya caadatun waxyaabahaasi maxay noqonayaan waa caadatun min alcaadaat waxyaaba iska caadiyo marka horeba la sameynayo unbay noqonaysa markaa niyadiibaa marna hurdadii aad seexatay ka dhigtay mid ajar aad ka helayso marna ka dhigtay mid aadan ajar ka helin oo wax iska caadiya iska ah waa shaqooyinka niyadu ay qabata ayay ka mid waxaa la mid a ah cuntadii yacni haddaynu hurdada ku horrayno qofkii tusaale ahaan habeenkii hore u seexday isagoo doonaya salaatuleysha inuu kaco salaada jamiceeda ilaaliya salaadda subax wax iska caadiya buu samaynaya laakiin maxaa u heliya wuxuu wasiile iyo waddo uga dhiganaya cibaadadaas sidii u gudan lah marka ajar buu ka helayaa hurdadaa uu seexanayo cuntada uu cunayo haddii niyadiisu ay tahay cibaadaadka ugu xoogayso qur-aan badan baad maanta akhriyaysaa ama duruus badan baad dhigi doontaa ama maxaanku idhaahdayey subcis baad geli doontaa tusaale waa maalan marka uu sii nus ama muddo dheer baad fadhihi doontaa xalqadda in yar ka soo qacsi koobshaaha waxaasoo dhan isugaya ajar baad ka helaysa waa haddii niyadaadu ay tahay shaygan wanaagsan ugu xoogayso cilmiga aad baranaysaa sow ma aha cibaado haddii aad intaad yaro baxda halkaa caagad biyaa soo iibsata si aad fursad ugu hesho inaad muddo dheer wax fadhihi karto dhegaysan karta cashirada ajar baad ka helaysa ajar baad ka helaysa marka waa waxyaabihii dee dadku ay sameynayeen iska caadiga ahaa ayuunbaa niyadii markii aad wanaajisay ajar aad ka heshay taasina waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo naxariistiisa mujarad keliya in niyadii oo aad wanaajisay un camalkii dadku ay wada qabanayeen ajarna aanay badidoodu ka helayn inaad niyadaadii hagaajisay ajarna aad ka heshay hadda jirkaagii danbaa ugu jirto inaad seexato inaad wax cunto inaad wax cabto adigay dani kuugu jirtaa waa baahida dabiiciga kugu abuuran weeye haddana markii niyadaadu ay noqotay cibaado ugu xoogayso markii niyadaadu ay noqotay tabar u yeelo cibaadadan aad gudanayso ajar baad kaga helaysa marka waa fadlu min allahi subxana wa tacaala tusaale labaad attafaquhu cafwan annafaqatu cala annafsi wazawjati waalwaladi waa tusaalaha labaad annafaqa in la biiliyo oo wax la siiyo cala nafsi qofku naftiisii inuu biiliyo wazawjati xaaskii biiliyo walwaladi caruurtiisii uu biiliyo waa arrin iska caadiya sida caadigaadi oo la yaqaano qofku markuu dee ninkuu guursadee u xaas yeeshay u mas-uul noqdo waxaa koowaadee laga doonaya waa biilkii inuu bixiyo dee waayo haddaba man nawaa bihi qofka biilkaa uu bixinayo ula niyooda alistijaabata liamri illaahi tacaala inuu ka jawaabayo oo uu ajiibayo u aqbalayo amarkii ilaahay ee ahaa dee qofku inuu waxa weeye ninku bixiyo eh, ehelkiisa iyo ehelkiisa waxaan ujeedaa ooridiisa iyo awlaaddiisa biilkoodu inuu waajib ku yihi haddii arrintaa fuli uu isley ile waajib baa kaa saarane fa huwa ma'juurun calaa dalika arrintaa waa laga abaal waman lam yanwi haada qofka aan sidaa niyoon ujeeddada uu biilka u bixinayeyba may ahayn amarka ilaahay ka jawaabe wuxuu isuun dee waa kulley waa biilo waa lagaa doonayaa iska sii dhiib laakiin niyadiisa markaa kumuu haynin ama kuma hayo dee ilaahayna wuu ku amraye amarkaana waad fulinaysaa ogu qalbigiisa markaa kuma hayo lam yu'jar calayhi dee laga abaalmarin maayo wa kaana caadatan min alcaadaati muxuu wax iska caado u bixiyey ayuunbuu noqonaya marka dee rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markii sacad bin abi waqaas buu ahaa baan waa ki ku lahaa waxa aad gabadhaada siinaysae afkeeda aad gelinayso oo xajar aad ka helayso de ilahay ay kaa marka macnuhu waxa weeye biilkii kolleyba waa lagaa doonayaa niyadana wanaaji kolleyba waad bixinaysaa sooma niyadana wanaaji macnuhu waa sidaas waaya bacdu alqawaacid almundarijati taxta hadihi alqaacida cinwaankani waxa uu tilmaamayaa bacdu wax ka mida qaacidooyinkii almundarijati ee soo gelaysay taxta hadihi alqaacidati qaacidadan alumuuru bimaqaasidiha hoos imanaysa ama waxaa loo yaqaanaa alqawaacid alfarciyatu can qaacidati alumuuri bimaqaasidiha waa qaacidooyinka ka farcamaya ama hoos imanaya qaacidadaa loo yaqaano alumuuru bimaqasidiha marka wax ka midun baynu tilmaami doonnaaye dee qawaacid badan baa ka farcamaysa alqaacidatu alfarciyatu luulaa qaacidada koowaad ee farciga ee ka farcantay alumuuru bimaqaasidiha ee ugu horeysa waxa weeye qaacidada odhanaysa anniyatu sharطun lisixati alacmaali anniyatu niyadu shartun waxay shardi u tahay lisixati alacmaali acmaasha ansixitaankooda camalkii qofku uu la imanayey ee cibaadada ahaa camalkaasi ha noqdo dee ficil uu samaynayo ama ha noqdo qowl camalkii cibaadada ahaa ee la samaynayey inuu ansaxo waxaa shardi u noqonaysa anniya marka qaacidadii guudunbay tani hoos imanaysaayo dee qaacidadaas iyadu waxay ahayd al alumuuru bimaqaasidiha tanna farac bay ka tahay culimmada qaarkoodna qaacidada guud lafteeday cinwaankan siiyaan oo ah anniyatu shartun lisixati alacmaal haddaba walidaalika arrintaa waxaa u sugnaatay yacni qaacidadan odhanaysa niyadu waxay shardi u tahay acmaashu inay ansaxaan amhilatun tusaalayaal baa u sugnaaday minha waxaa ka mid a ah. idaa gasala shaksu haddii qofku uu maydho acdaaa alwuduu'i xubnihii weysada ayuu maydhay bigayri niyati tahaara isagoo aan u jeedin bigayri niyati tahaarati tahaaro niyaysigeed isagoon ku sugnayn yacni tahaaro mu niyoon xubnihii weysada unbuu maydhay wanaxwiha iyo wixii la halmaala bal iskaba dhaaf inuu niyeyste eh ou niyatu tahaara uga jeede eh limujaradi tandiifi aw itabarudi keliya muxuu xubnaha u maydhaya limujaradi tandiif wuu isnadiifinaya aw itabarudi ama wuu qabaysanaya lam yuctabar haada ficilkaa uu sameeyey ee ah xubnihii weysada inuu maydhay laga soo qaadi maayo wuduu'an sharciyan weyse sharciyo tii salaadu ay ku ansaxaysay laga soo qaadi maayo hadda garo oo suura ahaan iyo muuqaal ahaan waa weyso ile xubnihii weysaduu maydhayo hadduu doono xataa tartiibtiibuu ilaaliyey xubnaha weysadu ay u kala horreeyeen xuduuddiina waa ilaaliyey xubnihii weysada waa wada maydhay haddana waxaa la yidhi xaaladan maadaama oo marka xubnahan uu maydhaya aanay ka ahayn weyso ujeeddadiisu aanay ahayn ee uu nadaafad uga jeedo ama uu iska qabaysanayo weyse lagu sheegi maayo arrintaa salaadina ku ansixi mayso wax alla wixii weyse u baahnaana weyse u noqon mayso waayo maxaa maqan maxaa maqan niyadii baa maqan anniyatu sharun lisixat lacmaal niyadii baa meesha ka maqanba ujeedadiisu may ahayn weyso tusaale labaad idaa dafaca shaksun haddii uu qof bixiyo maalan maal buu bixiyey biniyati sadaqati tatawuci iyadoo niyadiisu ay tahay markii maalkaa uu bixinayey sadaqad sunno ah ma aha zako oo markii uu maalkan dhiibayay oo miskiinka siinayey waxay ka ahayd sadaqosi waa sadaqadii aan faralka ahayn ee sunnaha ahayd uma dabeetana markii uu bixiyeyba sadaqadii calima waxa uu ogaaday anna calayhi inay korkiisa ku sugan tahay oo lagu leeyahay zakaatun waajiba zako waajiba in lagu leeyahay baaba u caddaatay fa araada dabeeta waxa uu doonay sarfa niyatihi fi lmaali inuu leexiyo sarfa niyatihi niyadiisii inuu bedelo niyadii uu ku niyooday filmaali maalkii alladii kaasoo dafacahu uu dhiibay niyadii buu isbedelo tii waajibka ahaydba ka dhigo liyakuuna can izakaati alwaajiba si sadaqadda uu bixiyey ay u noqoto tii waajibka ahayd uu uga dhiga dee lam yasix minhu dalika arrinkaasi ka ansixi maayo wazakaatu zakadiina tii faralka ahayd yacni baaqiyatun waa mid ku baaqi oo saaran fii dimmatihi qoortiisa macnuhu waxa weeye qof baa sadaqad buu la baxay geeliisii buu tusaale ahaan neef geelu bixiyey wuxuu isleey waa sadaqada caadiya masaakiinta si mar alla markii uu bixiyey ayuunbaa wuxuu ogaaday zakadiiba inaanu bixin tii faralka ahayd ee geela lagu lahaa dabeete wuxuu isrin dee kollay bixisaybe taaba ka dhiga zakadii dee laguu lahaa taaba u niyood ma ansaxayso talow maxay u ansixi weyde markii uu bixinayey muxuu niyaysnaa sadaqata tatawuc soo maa haddee taasunbay ku hirgeli kartaa bay ka dhigantay taasaanay kaga ansaxday niyadii inuu ka daba tago u dhaho waan beddelaya maadaama oo laygu lahaa neefkii waajibka ahaa kaa hore aan bixiyey in aan islahaba waa mid sunnaha ama sadaqadii sunnaha ahayd dee laba neef igama wada go-aane kaasuun aan u beddelo xaggan kale sax noqon mayso waayo dee niyadii qaybsami mayso waxay ku baxday maxay sadaqadaasi iyadoo ah sadaqatu tatawuc bay dee ku baxday tan laga doonayaana waa sakadii waajibka ahayd marka tan sideeda looga doonaya taana dee ilaahay ha ka sawaabiyo ajar dee waxa weeye waa waa waa inuu un ku doona laakiin u geli mayso halkii waxa weeye dee zakadii waajibka ahayd ah. Ah. marka hore maxay ka hayd aye ah. yuu casuumay ah. waxay dee ku xidhantay taasi horta dadku uu yeedhi casuumadda masaakiinta inta badan looguma yeedho horta haddii casuumo tahay cidda loo yeedho waa la yaqaano <laughs> soo maa haddii ay ka tahay miskiin quudina deetan waa ka dhigan karaa laakiin oo dee weli waxa weeye eh, cuntadii marka la cuno bay kafaaradii dee ansaxaysa laakiin asal ahaan casuumad markay tahay innaga waxbaa inaga yaro khaldan halkaasoo kafaara gudka marka ay cunto oo kale tahay qaar uu garanayo inbuu yeedhay masaakiinba ma ahaad nin walba wuxuu maanta reerkii fasaxnaa qada ku hay mar dhow dabeetana waaba dadkii iska caadiga ahaaba dadkan uu yeedha u leey kafaara gud baan samaynaya taasi marka ayadu sax noqon mayso haddii laakiin dee uu dad masaakiina ah u yeedhay marka hore dalab ahaan niyadiisu marka hore sidaa may ahayn laakiin intaan raashinkiiba la cunin buu niyadii sii bedelay dee weli mabay dhicin bay ka dhiganta marka waa ansaxaysa taas aynu markaa usoo noqonay idaa dafaca shaksun haddii uu qof bixiyo maalan maal muxuu bixinayaa talow biniyati sadaqati taawuc niyadiisu waxa weeye sadaqad sunno ah ayuu uga jeeday uma dabeetana calima waxa uu ogaaday ana calayhi zakatan waajiba in lagu leeyahay zakadii faralka ahayd fa araada dabeeta waxa uu doonay sarfa niyatihi niyadiisii inuu bedelo filmaali ku saabsanayd maxay maalkii alladii kaasoo dafacahu uu bixiyey ee sadaqad ahaanta uula baxay liyakuuna si uu u noqdo maalkaasi can zakaati alwaajibati mid gelaya halkii zakada waajibkaed u buuxinaya lam yasixa arrintaasi ka ansixi maayo minhu isaga daalika arrinkaasi ka ansixi maayo wazakaatu zakadiina baaqiyatun waa mid lagu leeyahoo saaran fii dimatihi alqaacida alfarciya thaaniya qaacida labaad ee farciga waxa weeye laa thawaaba ilaa biniyatin thawaab iyo ajar la helayaa ma jiro niyo la'aan taa hore maxay ahayd camalka sixadiisii baa niyada loo shardinayay soo maaha tanna kama fogo oo camalkii aad qabatay inaad ajar ka hesho ajar inaad ka heshaa waxa weeye dee niya lagama maarmaan u ah niyadaa lagama maarmaan u ah waa laga yaabaa camalkii qofku inuu qabto way dhici kartaa marka qaarkood qofki inay kaba ansaxdo oo laakiin ajar aan u ka helin mumkin laakiin inta badan way wada socdaan asixatu wathawaab oo dee camalkii kaa ansaxay ajarkiisina waad helaysa way dhici kartaa camal aad qabatay ajar baynaadan ka helin lakin uu ka ansaxo maxaa u tusaalaha camal aad qabatay ajarna aadan ka helin laakiin kaa ansaxay jaak اllahu khayr rasuulku waa kii tilmaamayey man ataa kaahinan aw caraafan fasadaqahu bima yaquul lam tuqbal lahu salaat arbaciina yowma cala macna alxadiid qofka u taga faaliye dabeetana soo rumaysta wixii uu ku yidhi dee laga aqbali maayo afartan maalmood wax salaada macnuhu ma aha dee in la odhanayo iskabadaa mar haddaan laga aqbalin iska seexo maya salaaddii faral bay ku tahay inuu tukadona waa laga doonaya laakiin ajar baanu ka helay ajar baanu ka helay laakiin dee wujuubka uu ka dhacaya wujuubki hee uu ka dhacaya marka uu dee tukado salaaddii marka qaacidadani waxay tilmaamaysaa uun camalka la qabanayo ajar in laga helaa wuxuu u baahan yahay niyo falmacna alijmaaliyu lilqaacida macnaha guud ee qaacidadani ay leedahay waxa weeye anna athawaaba abaalmarintii waalciqaaba iyo ciqaabtii fi dunya waalaakhira adduunyaya aakhiraba wixii ciqaab iyo abaalmarin ahi laa yataxaqaqaani kuma xaqiiqoobayaan ciqaabta iyo abaalmarintu filacmaali acmaashi waalcibaadaati iyo cibaadooyinkii waalqurubaati iyo waxyaabihii ilaahay loogu dhowaanayey ilaa biwujuudi niya niyo in la helo mooyaane camal la qabtay ajar in laga hela ha sugin macnuu waxa weeye ajarkaa qofku ama adduunyada ha ku helayo ama aakhira ha ku helayo camal ciqaabta ka dhalatay ama ciqaabta wixii uu sameeyey ka dhalanaysaa ha noqoto mid adduunyada ugu soo degdegaysa ama ha noqoto mid aakhire ku sugayse labaduba isu geeyo niyay u baahan yihiin oo camalkii aad qabatay ma qofku uu qabanayay dee labadaa midun baa ka dhalanaya inuu ajar ka helo hadduu si saxa ula yimaado in ciqaabi ay kaga timaado haddii aanu si saxa u samayn waa cibaadadkii bayn ka hadlayna haddaba fa idaa wujidat haddii niyadii la helo wa kaanat khaalisatan lilaahi tacaala ilaahay daraaddiina ay loo samaynayo oo daacadnima ay ku jirto saxa alcamalu wa xasala athawaab camalkii waa ansaxay ajarkiina waa imanaya waa xaasilaya waa la helaya wa idaa fuqidat inniyatu haddii niyadii la waayo aw ikhtallat ama ay dhaawacanto oo wax u dhinmaan dee niyadii fasada alcamalu horta camalkii waa burayaayoo ansixi maayo wa kaana alciqaabu waxaana la helayaayoo dhacaysa maxay ciqaab kaanadu dee waa taammadii marka macnuhu waxa weeye oo looga jeedaa maadaama oo la yidhi camal kasta oo la qabanaya waxa ka dhalanaya iyo natiijadiisu niyay u baahan tahay haddii abaalmarini ay ka dhalanayso iyo haddii ay ciqaabi ka dhalanayso labadaba macnuhu waxa weeye haddii camalkii haddii niyadii la helo markii camalkan la sameeyey camalkaana marka la samaynayo dee ilaahay daraaddii ikhlaas ay tahay arrintu qofkii ajar uu ka helaya camalkiina waa ka ansaxaya haddii camalkan markii uu qabanayey niyadiisu aanay hagaagsanayn oo niyadii looga baahnaaba aanu la iman ama uu qalluuciyo uu leexiyey camalkii waa burayaa ciqaabina waa ka ratibmaysa waayo dee camalkani maadaamoo cibaado uu ahaa ilaahay loogu dhowaanayey niyadii in khalkhal la geliyo ama cid kale daraaddeed loo sameeyo dee riyaagii iyo istusnimadii iyo shirkigiibaa halkaa ka bilaabmaya taasina ciqaab baa ka imanaysa walidaalika arrintaana waxaa u sugnaaday amhilatun tusaalayaal minhaa waxaa ka mid a alimsaaku cani ilmuftiraati fi nnahaari inuu qofku ka afhaysto waxyaabihii soomka jebinayay maalintii oo dhan biqasdi tadaawi isagoo uga jeeday isdaweyn walximyati iyo is-ilaalin uun laa yuthaabu calayhi lagu abaalmarin maayo qofka hawaabu siyaami soonka ajarkiisii heli maayo waayo maanta oo dhan buu afxidhnaa xidhnaa wax alla wixii soomka jebinayey buu ka fogaaday muxuu ajar ugu heli waayo talow qasadkiisaan cibaado ahayn iyo soon ujeeddadiisu waa maxay waxaa lagu uhi waxbaa cun ilaa maanta ilaa caawa iska daa jooji cuntada ama isagaabaa si kale u ciladaysan oo iska daayay alla wixii soomka jebinayuu faraha ka qaaday maalinta ujeeddadiisu laakiin soon may ahayne is-ilaalin bay ka ahayd xaaladdaa dee ajar ka heli maayo laa hawaaba ila biniya niyadii baa dee maqan ama alimsaaku afhaysashadii miya biqasdi tacabudi lilaahi tacaala qasadka iyo ujeeddadu ay ahayd ilaahay in lagu caabudo oo loogu cibaadaysto bisawmi sharciyi soomkii sharciga ahaa falahu hawaabu siyaami bidalika qofkaa waxaa ugu sugnaanaya arrinkaa maxay soomka ajarkiisii buu ka helaya falahu waxaa ugu sugnaanaya hawaabu siyaami soomka ajarkiisii bidaalika imsaagaa uu marka labadan qof waxay sameeyeen laba shay oo isku mida suura ahaan muuqaal ahaan waa imsaakun can ilmuftiraati wa imsaakun can ilmuftiraat waxba kuma kala duwana xaggaa marka laga eego laakiin halka lagu kala baxay waa halkee waa niyadii oo midna waa biqasdi tadaawi waalximya uu is-ilaalinayo midna waxay ka ahayd biqasdi tacabudi lilaahi tacaala bisawmi sharci inuu ilaahay ugu cibaadaysto oo uu ku caabudo soomkii sharciga ahaa marka waxaa kala duwan waa maxay waa niyadii weeye tusaale labaad aljuluusu fi lmasjidi fadhiga uu qofku masaajidka fadhiisto biqasdi listiraaxati wa naxwiha iyadoo ujeeddadiisu ay tahay nasasho iyo wixii la mid ah wuxuu is yidhi waad yaro daashe iska yaro naso in yar masaajidka soo yaro hadhso tusaale ahaan ama qof buu ku sugayaaba wuxuu masaajidka la fadhiyo maantao dhan la dhex yuuraray qof buu sugayey mamay ka ahayn wax kale qasadkiisu waa istiraaxo ama dee wixii la halmaa fiihi mugsigaa iyo kunagaanshiyaha de waxa jira ka heli maayo amaa biqasdi lictikaafi hadii qofku uu uga jeeday ictikaaf waa marka ictikaafka la yidhaahdo dee kullu mugsin ama kunagaanshiye kastoo masaajidka haba yaraadee oo niyadiisu ay tahy niyatulictikaaf baa ictikaaf lagu sheegi karaa hadi la ydhaha wey laakiin la ydhaha maxaa ugu yar dee yowmun baa ugu yar ama leyla ugu yar haddii la yidhaahdo dee inaad in yar ku nagaataa ictikaaf kuu noqon mayso laakiin si kale cibaado u noqon karta si kale ayay cibaado u noqon kartaayo haddii uu qofku salaad salaad ku sugayo oo kale dee ajar buu ka helaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayey qofku inta uu masaajidka ama halkii uu ku tukaday uu joogo salaadna uu salaad kale ku sugayo waxa uu ka dhigan yahay inuu salaad ku jiro malaa'igtuna way u ducaynaysa marka ama biqasdi lictikaafi haddii ujeeddada uu masaajidka ugu nagaa ay tahay ictikaaf fa fiihi thawaabu min allaahi caza wajal markaa wuxuu helayaa maxay ajar iyo abaal buu ka helaya waa mukti iyo mukti waa fadhi iyo fadhi waa masaajid iyo masaajid lakiin maxaa kala duway oo midna ajar looga helay midna looga waayey de waa niyadii weeye laa thawaaba ila biniya alqaacida thaalitha qaacidada saddexaadi waxay odhanaysaa ee farciga ahi alcibratu fi lcuquudi lilmaqaasidi walmacaani laa lilalfaadi walmabaani alcibratu waxaa wax ka soo qaad kale ee tixgelinta leh ee la tixgelinayo la eegayo fi lcuquudi heshiisyada dhexdooda lilmaqaasidi yay tixgelinta u sugnaatay ujeeddooyinka waalmacaani iyo macnaha loo socdee loo jeedo laa lil alfaadi cibrada iyo tixgelintu umay sugnaanin ereyada lagu hadlayo markii heshiiska la gelayo waalmabaani iyo kelmadaha murakabkaee kala duwane la isu keenayo kuwaasi tixgelin ma laha qaacidadani laba qaab bay ku timaadaayo mar waxay ku timaadaa qaabka khabariga ah oo ah sidaa hadda ay inoogu qoran tahay marna waxay ku timaadaa qaab inshaa iyo su'aal ahaan ah oo ah hal ilcibratu fi lcuquudi lilmaqaasidi walmacaani am lilalfaadi walmabaani qaab yani istifhaam bay ku timaadaa waxaanay culimmadu yidhaahdaan haddii la qaato ama la yidhaahdo qaabkan khabarkii ay u taalo loo eego sidaa culimmada u dhigtay iyagu waxay qabaanay leeyihiin masaladan culimadu qaacidadan culimadu way isku waafaqsan yihin alcibratu fi lcuquudi lilmaqaasidi walmacaani ila akhiriha qolada istifhaamta iyo su-aasha gelisay hal waxay taasi yaro ishaaraysaa baa la yidhi in qaacidadan aan la isku wada waafaqsanayn ee khilaaf uu ka jiro haddaba macnuhu waxa weeye alcibratu tixgelintu fil cuquudi heshiis marka la gelaya ama heshiisyada dhexdooda tixgelinta waxaa iskale ay u sugnaatay lilmaqaasidi ujeedooyinka walmacaani iyo macnaha loo socday loo jeedo laa lilalfaadi ereyada lagu hadlaya uma sugnaanin tixgelintu wlmabaani iyo kelmadahan lagu hadlay wlmuraadu min alqaacida qaacidadan waxaa looga jeedaa annahu arrinku waxa weeye cinda xusuuli alcaqdi marka heshiis la gelayo laa yundaru la eegi maayo ila alalfaadi ereyadii allatii taasoo yastacmiluha alcaaqidaani labada qofee heshiiska gelaya ereyada ay ku wada hadlayaan la eegi maayo wa innamaa yundaru waxaa la eegayaa ilaa maqaasidihim ujeeddooyinkooda alxaqiiqiyati ee dhabta ah min alkalaami kaasoo kuwaasoo ka dhalanaya hadalka alladii kaasoo yulfadu bihi lagu hadlayo xiina alcaqdi marka heshiiska la gelayo macnaha ka dhalanaya ka imanaya hadalkan ay ku hadlayaan baa la eegayaa hadalka laftiisa la maayo iyo kelmadaha laftooda waayo liana almaqsuuda alxaqiiqiya maqsuudka runta ee dhabtaee loo socdo heshiiskuna uu ku salaysan yahi huwa almacnaa waa macnaha heshiiskan ka soo baxaya ereyadan laiswadaarsanaya ka dhalan doona walaysa allafda wala siiqata almustacmala maqsuudka loo socdaa ma aha hadalka lagu hadlayo iyo siiqada ama odhaahda la isticmaalayo marka heshiiska la gelayo marka macnuhu waxa weeye haddii laba qof mucaamalo ama caqdi iyo heshiis ay gelayaan waxaa la eegayaa hadallada ay ku hadlayaan ma aha tixgelintu iyo ereyadan ay ku dhawaaqayaan ama siiqada iyo odhaahda e waxa weeye macnaha ka dhalanaya ee loo socdo ama ka iman doono heshiiskan ee uu ku dambeynaya loo socda maqsadkuna waa ka waxaa laga yaabaa inahay ku hadlaan ereyo ama hadallo mar dhow marka loo dhaadhaco heshiiska heshiiskii baa khilaafsan oo iyadoo bayci loo jeedan ereyo kale la isticmaalaa dhici karta dee bayci unbaa arrinku noqonaya waayo marka horeba caqdiga iyo heshiiska halkee laga eegaya waxay labada qof u jeedaan hadalkooda mu ahayn dantoodu waxay ahayd iyo ujeeddadoodu iyo niyadoodu waxay ahayd ayaa la tixgelinayaaye hadallada ay ku hadleen sidooda waxba loo eegi maayo marka annahu cinda xusuuli lcaqdi marka heshiisu dhacayo laa yundaru la eegi maayo la fiirin maayo ila alfaadi ereyadii allatii taasoo yastacmiluha ay isticmaalayaan ama ay ku hadlayaan alcaaqidaani labada qof ee heshiis gelaya wa inamaa yundaru waxaa la eegayaa un ilaa maqaasidihim alxaqiiqiyati ujeedooyinkooda dhabta ah ee ay ka leeyihiin min alkalaami hadalka alladii ka hadalkaasoo yulfadu bihi lagu hadlayo xiina alcaqdi marka heshiiska la gelayo hadalkan ujeeddaday ka leeyihiin baa la eegayaaye hadalka laftiisa iyo ereyada laftooda la eegi maayo macnuhu waa sidaa tusaalahan waynu ku arki doona waayo liana almaqsuud alxaqiiqiya huwa almacnaa maqsuudka iyo waxa loo socday heshiiska laga leeyahayna de waa macnaha ka dhalanaya hadalka walaysa lafda wala siiqata almustacmala hadalka iyo odhaahdan la isticmaalay midna looma socdo ee macnaha ka dhalanaya loo socda wa min dalika arrintaa tusaalayaasheeda waxaa ka mid a ah, bal tusaalaha u fiirso ida ishtaraa insaanu silcatan haddii uu qofi alaab iibsado alaab buu soo iibsaday walaysa macahu hamanuha lacagteediina ma sito wa qaala lilbaa'ici kii alaabta ka iibiyey buu ku yidhi khud haada aljawaala war mobeelkan qaado amaanatan cindaka xaal uu yahay mid agtaada ammaano ku ah ammaan ahaan u qaado xataa uxdira ahamana ilaa lacagtii aan kuu keenayo waxbuu isku dhex walaaqayso arkimaysa yacnii lacag musdandee si loo aamino ayuu moobeelkiisii rahmay soo maa ha ila lacag masita alaabtiina u qaadanayaa oo haddii ma dhow keeni waayo lacagtii dee kanaa laga goosanaya tusaale ahaan haddaba mobilkan uu dhiibay ma amaana ma rahanba muxuu noqonaya hadal ahaan qaabkuu u dhigay amaana ahaan oo kale sooma hadde ayuu u dhigay laakiin waxaynu eegaynaa inagu maqsadka iyo ujeeddada dhabtii waa maxay talo waxaa lagu uhi faljawaalu moobilkii yakunu lahu xukmu rahni yakuunu lahu waxaa u sugnaanaya xukmu rahni xukunkii rahantuu yeelanayaayo waa rahan lala hadhay buu noqonaya walaa yakuunu amaanatan amaanana noqon maayo isagu qaab amaano u dhigayba waa ka yidhi khud haada aljawaala amaanatan laakiin taasi waa hadalkiisi macnuhu rahan ahaanunbuu u dhigayay meesha oo uga tegayay waayo lianna alamaanata maxaa haddaba maanta aynu u nidhi ammaano ma ahay waa rahan de bal waxaa ka dhashay eeg hadalkii lianna alamaanata waayo amaanadii yaxiqu lilmu'tamini yaxiqu waxa uu xaq u yeelanayaa ayuu xaq u leeyahay lilmu'tamini qofkii ammaanada dhiibay istirjaacuha inuu soo ceshan karo xilliga uu doonade wa yajibu cala alamiini kii la aaminay alaabta loo dhiibana maxaa waajib ku ah irjaacuha inuu celiyo alaabtii uu siiyo dee ciddii u dhiibatay ammaanadu waa taa ama arahnu rahantii miyaa fa yajuusu waxaa bannaan tamallukuhu in lala wareego idaa lam yaxdur idaa lam yuxdir ihamana haddii aanu lacagtii keenin ninkani muxuu yidhi alaabtaasaan qaadanaya mobeelkana sii hay intaan lacagta kuu keenayo dee ammaano ma aha haba yidhaahda ammaanadan sii hayso intaan lacagtaadii kuu keenayo ereyga ammaanu isticmaalay laakiin macna ahaan iyo xaqiiq ahaan waa maxay iyo maqsad ahaanba waxaa looga jeedaa waa rahandee waayo hadduu ammaanayey dee intuu mar kusoo noqdabuu ka qaadan lahaa isagoon lacagtii u keenin lakiin hadda muxuu yidhi ilaa lacagtii aan kuu keenayo sii hayso macnaheedu waa rahanun bay ka dhigantay alasmaa laa tuqayir alxaqaa'iq shayga oo magaca laga bedelaana dee shayga xaqiiqadiisa ma bedeli karo marka waa rahantii oo shaadh ammaano loo xidhay maxaa loodhanay markaa maqsadkii iyo ujeeddada runtaahi waa maxay waa inuu ninkani mobilkan u dhigay rahan ahaan weeye taasaana lagu soconaya ereyada uu isticmaala u yihi amaana waxba laga soo qaadi maayo alcibratu fi lcuquudi lilmaqaasidi walmacaani laa lilalfaadi walmabaani hadalka uu ku hadlay waxba la eegi maaye waxaa la eegayaa maqsadkiisu dee rahanunbuu uga jeeday tusaale labaad idaa qaala insaanu liaakhara idaa qaala haddii uu yidhaahdo insaanun qofi uu ku yidhaahdo liaakhara qof kale wahabtuka haada alkitaaba waar hebelow kitaabkaasaan kuu hibeeyey bicishriina riyaalan labaatan riyaal baan kugu hibeeye waa hibee labaatan riyaalun iska keen fa inahu baycun muxuu noqonaya de waa iib laa hibatun hibe ma aha waayo lianna alcibrata fi lcuquud heshiisye marka la gelaya halka la fiirinaya la eegaya waa halkeeye waxaan leeay halka tixgelinta waa halkeeye waa annadaru ila almaqaasid in la eego maxay ujeeddada iyo halka loo socdo waalmacaani iyo macnaha ka soo baxaya laa ila alalfaadi waalmabaani hadallada iyo kelmadaha lagu hadlayo waxba la eegi maayo maanta u fiirso wuxuu yidhi wahabtuka hada alkitaaba bicishriina diinaaran ama riyaalan ama duulaaran ama alfan hadalkaa haddii aad dhuuxdo lafdi ahaan maxaa muuqanaya muxuu isticmaalay ereyga hiba sooma hadde hibaduna waa maxay dee inaad wixii qofkii siisa biduuni muqaabil dee adoon waxba ka qaadanin haddii uu odhan lahaa wahabtuka hadal alkitaaba uu intaa ku aamusi lahaa dee hibuu noqon lahaa laakiin hadda muxuu raaciyey bicishriina riyaalan waa hooyoo keen dee waa iibkii oo caadi halkaa maxaa kaaga muuqanaya in bayci oo rasmi halkaa uu ka muuqanayo lafdigii haben la bedelay marka maxaa leeyahy maqsuudku dee iibin buu ahaa lafdiga haynoo farsameeyaba hadii uu doono hibaha ka dhigo marka waxaa la odhanayaa liana alcibrata fi lcuquudi annadaru ila almaqaasid walmacaani waayo sababta loo yihi maanta waa bayci hibe ma aha dee marka horeba halka la tixgelinaya la eegayaa waa ujeeddada iyo macnaha heshiiskan ka soo baxay waxa ka dhashay ayaa la eegaya waxa ka dhashayna muxuu noqday wuxuu noqday mubaadalatu maalin bimaalin dee maalmaal lagu bedeshay ama shay shay lagu bedeshay dee waana bayc kaasi marka ereyga hibe uu isticmaalay heshiiskii waxba kamay bedelin weeye heshiiskiina waa bayc oo bade bayc rasmi ayuu noqonayaa hada wbillahi tawfiiq wsal sala allahuma cala nabiyina muxamed